bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala wacanhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama halaaثat laa yukalimuhum allahu ywma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waxaan soo haynay kitaabkii riyaadu saalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin الnawawiy raximahu llahu tacaala kitaabu lmanhuuraati walmulax ayaan ku jirnay wa canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyey qaala xaggiisa qaala inuu yiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama nabigu waxau yihi halaahatun saddex laa yukalimuhum allahu alla lama hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yanduru ma fiirinayo ilayhim xaggoodana ma fiirinayo walaa yusakiihim dunuubtana ka nadiifin maayo ayb saddex ilaahay sidaa buu yeelayaa ayb taasoo marka kutusaysa ciqaab aada u adag la hadli maayo oo kalaam naxariis ay ku jirto ma kula hadlaayo ma fiirinayo kalaam naxariiseed ee il naxariiseed ama fiirin naxariiseed ku fiirin maayo walaa yusakiihim cadaabkana eh, ka dahiri maayo ama dunuubta oo iyagoo dunuub wataan bay rabbi u imaanayaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinayo rajulun nin calaa fadli maa-in biyo dheeraad ah korkood taagan biyo dheeraada ah marka biyo baahidiisa ka badan baa laga wadaa ayuu kor taagan yahay bilfalaati meel gooye oo lama degaan ah ayuu la taagan yahay yamnacuhu uu celinayaayuu ka mancinayaa min ibni sabiili buu ka mancinayaa musaafirka ninka musaafirka ah, meelu aada aan aqoonin ayuu ka celinayaa marka biyaha yarka biyahaas dheeraadka ah uu haysto ayb haddii marka biyaha isaga uu kusoo hormaray baahidiisuu ka boganay wixii ka dambeeya waa inuu u baneeyo dadkaas haddii biyo isaga uu leeyahay lacag kala baxa ay tahayna isaga markaa wixii oon iyo wax lamida iyo waa inuu siiyaa wixii kale laakiin wuu ka gada karaa haddii uu doono ayb warajulun iyo nin baayaca rajulan nin la mubaayacooday la beectamay bisilcatin badeeco kula baayactamay bacda alcasri casarka kadibna la baayactamay fa xalafa billaahi ilaahay ku dhaartay la akhadahaa inuu kusoo qaaday badeecadaasi bikadaa wakadaa intaa iyo intaa inuu kusoo qaaday fa sadaqahu oo u rumeeyey qofkii wax ka iibsanayay wahuwa isaga oo calaa gayri dalika sidaas uu sheegay si aan ahayn korkeed ah isagoo marka sidaasi aan ahayn korkeed ah oo been sheegayaa laga wado dhaartii marka waxaa laga fahmayaa meeshan waqtiga marka la fiiriyo owqaadu waa kala fadli badan tahay bacdalcasri dhaarta la dhaartee beenta ah aada bay wax u halaagaysaa sidoo kale meelaha iyo amaakintuna waa la mid ayagoo dadka ku halaagsan dhaarta aada bay ugu adkaataa oo dhaarta kacbada lagu dhaarta ama xaramka lagu dhaartaa lamid maaha dhaar meel kale lagu dhaartay iyadoo mar walba dhaar ay adag tahay iyo haddana sii adag tahay tan iyo warajulun nin baayaca imaaman imaam la mubaayacooday nin madaxa ah la mubaayacooday laa yubaayicuhu xaal uusan ula mubaayacooneynin ilaa lidunya adduunye maaha nin madaxa ayuu la mubaayacooday ula mubaayacooday keliya adduunye inuu ka helo lacag in loo buuxiyo jago in la siiyo waxa unbuu kula mubaayacooday fain acdaahu haddii uu siiyo adduunyadii minha fain acdaahu haddii uu siiyo isagii qofkan minha adduunyada xaggeeda uu wax ka siiyo wafaa waa oofinayaa wain lam yucdihi haddii uunan siinin minha adduunyada aan waxba ka siininna lam yafi ma oofinayo muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen tanna marka iyadana aad bay saddexdanba waa lagu badan yihi ah. oo dadka baahidooda adag iyo dhibka ugu badan marka oo haysto ayaa laga faa-iideystaa ayb oo aan loo naxariisanin baaci marka dhaarta yeeraysa ood yaabaysaa midan kale saddexaad nin madaxa maxaa loo madax looga loola mubaayacoda oo loola socdaana inta oo wax ku siinayo haddii oo wax diidana nin walbaa waa baxayaa ninkii wax allaale shaydaan kasta ay usoo kaalmaysanayaan markaasuu baaba ka dhigayaan dalkan waxyaabihii uu ku burburay waxaa uu kamid ahayd wax noocaas kii wax loo diidaba inuu iska baxo cadowkii ugu darnay oo soo kaalmayso dalka kusoo hogaamiyey marka qofka waxaa la rabaa inuu dadka u daneeyo ee isaga keliya aanu danaysanin wacanhu can inabiyi sala allahu calayh waali wasalama qaal bayna nafkhatayni labada afuufitaan arbacuuna ayaa u dhexayso afartan ayaa ah qaaluu waxay yidhaahdeen ya abaa hurayrata abu hureyrow arbacuuna yowman afartan maalmood qaala waxa uu yidhi abeytu waan diiday qaaluu waxay yidhahdeen arbacuuna sanatan afartan sano qaala abeytu waan diiday buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen arbacuuna shahran afartan bil qaala waxauu yidhi abeytu waan diiday yacni ani afartan baan maqlay ma ogi waxaanaad sheegaysaa qofka wuxuuse aqoonin waa inuunan ka hadlin marka uu diido wayablaa kullu shayin shay dhammaantiis ayaa baaba-ayo min alinsaani shaygaasoo min alinsaani insaani insaankii ka mid a ilaa cajbadanadihi dabagibintiisa ma ahane ayb dabada lafteeda taas maahane fiihi isaga ayaa yurakabu layska saarsaaraya alkhalqu abuurista dambe uma yunazilu llahu ilaahay wuxuu soo dejinayaa min asamaai samada xaggeeda maa ambiya ayuu kasoo dejinayaa fayanbutuuna waa dhalanayaan kamaa yambutu lbaqlu sida cagaarka oo usoo dhasho cawska muttafaqun calayhi roob markuu da-o cawska sida usoo baxayo dadkiina usoo baxayaan usoo dhalanayaan wa canhu qaala baynama anabiyu sala allahu calayh waali wasalama xilli rasuulka fii majlisin oo u fadhiyo meel makaanu fadhi yuxadisu lqowma dadkii oo u sheekaynayo jaa acraabiyun ree ayaa yimid faqaala waxa uu yidhi mata saacatu saacadda waa goorma famadaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa sii watay yuxadiu waa sii socdayo yuxadiu isagoo sheekaynayo faqaala bacdu lqowmi dadkii qaarkood waxay yidhaahdeen samica maa qaala wixii uu yidhi buu maqlay fakariha maa qaala wixii uu yidhi buu nacay wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen bal lam yasmac ma uunan maqlin xataa idaa qadaa markuu dhammeeyey xadiidahu sheekadiisii iyo warkiisii markuu dhameeyey qaala waxauu yidhi ayna saailu aawa midkii su-aalaya cani saacati saacadda ayb marka qofku markuu hadal wada in loo kaadiye markuu dhamaysto warka su-aal la weydiiy hadii la weydiina waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka su-aal haddau keeno <clears throat> ninka caalimka khiyaar wuxuu u leeyahay su-aashiisaas inuu uga jawaabo haddii uu ka jawaabi karo haddii kalena mid kale inuu uga jawaabo waa leeyahy oo asaga dan u ah haddii kale inuu iyada uga jawaabo waxna ugu darana waa leeyahay jawaab labaad jawaab kale oo uu baahi u qabo mararka qaarna in wax isaga markaa u dana dhan su-aasha inta laga leexdo wax kaloo u dan a ah markaas in loo sheego hadda ninkan saacaduu weydiinaya saacadii goormay dhacay qiyaamihii markaasaa nebigu sal ly salam uu leeyahay ayna saa-ilu can isaacati aawa kii saacadda weydiinayay qaala waxa uu yidhi haa hooy ana aniga weyaan huwa ana yaa rasuulallah rasuulka ilaahay qaala waxauu yidhi idaa dayicat ilamaanatu ammaanadii haddii la dayaco fantadiri saacatu saacadda sug saacad iska sug haddii amaanada la dayaco qaala waxa uu yihi kayfa idaacatuhaa dayicitaankeedu waa sidee qaala waxa uu yihi idaa wusida almru arrinka haddii loo tiiriyo ilaa gayri ahlihi ehelkiisa qof aan ahayn arin kasta fadwadii haddii la weydiiyo qofaan weligiis diin xariiqanin waa dhibaato meesheeda taallo haddii madaxtinimadii loo dhiiba qofaan ammaano iyo awood midna aan haynin waa ammaano marka la dayacayo wahaakadaa wax walba sidaas faintadir isaacata saacadda iska sugan markaa haddii ammaanadii la dayaco rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka wariyey wacanhu ana rasuul allahi sal allahu calayhi waaalihi wasalama qaal waxa uu yihi nabigu yusalluuna lakum way idiin tukanayaan aimadii yusalluuna way tukanayaan aimadii lakum idinkay idiin tukanayaan waa idin tujinayaan fain asaabuu haddii ay asiibaan falakum idinka ayuu idiin sugnaaday ajarkii waa leedihiin wain akhda-uu haddii ay gafaanna falakum idinku waa leedihiin wacalayhim iyagana wixii qalada korkooda ahaaday rawaahu lbukhaariyu xadiidkan marka xadiis aada muhiima ah. waay wuxuu leeyahay aimada idinkay idin tujinayaan hadday asiibaan idinkana waa leedihiin ajarkiini macmuumiinta ah hadday gafaan laakiin oo salaadda ay wax ka qaqaldaan dembigeeda iyagaa iskale laakiin idinka salaadiina waa idin taam laakiin waa goormay meeshaan si fiican meeshaan markaa loo feeriya waxaa weeyaan masaa-isha a-imada fuqahada islaamka isku khilaafeen oo qofba ou daliil iyo wax un uu cuskaday ijtihaadna masaa-isha ijtihaadiga ah haddii imaamka uu kugu tujiyo adigana aadan arkaynin ijtihaadkaasoo kale ood u arkaysa salaada in wax un ku jiraan nuqsaan iyo waxa adiga salaadaadi waa kuu taam ayb isagaa wixii ka yimaado loo haystaa gefna isaa iskalahan calaa kulli ayb marka aimada mas-uuliyadda ay leeyihin ina mas-uuliyad culus oo weyn ay tahay yaa laga qaadanaya xadiidkan marka adiga waxba iswareerin hadaa imaam ku daba tukanaysa haddii isaga uu sahwiye waa ku saameynaa sahwigaas qaladka oo gala laakiin oo adiga aadan ku ogeyn markaas salaada inuu burinayo waxa aa ogtaha inay salaada burinaya waa gooni iyada qof salaadiis inay ka burtay aada hubto wax ijtihaadoo meeshaas ka furanna aynan jirin ma ku dayanaysa markaas ragcad shanaadoo kale markuu u istaagay adoo og waa iska joogi ade laakiin wixii masaa-il ijtihaadiyo sidaas oo kale ah qofkaa la sameyn dad baa marka waxay badanaa su-aalaan qunuudka salaada subax iyo kale ayb maalikiyada iyo shaaficiyada iyo waa qunuudaan dabcan ayb naga aada waa la qunuudaa meesheena qunuudkaas marka wax ijtihaad ku yimid waa axaadiid iyo waxbay uun si u u firfiirinayan ay u deliishanayaan masaa-il marka ijtihaad ku dhisan ah, maadaama ay tahay wix adiga hadaad ka aaminsantahay in shay muxdatha ah uu yahay oo lasoo darisiiyo diinka lagu soo daray ama qalad hadaad ka aaminsan tahay imaam saas yeelayana aa ku xiran tahay waxba ku dhibi maysa adiga qalad haddii ay tahay asay saameyna ama asaga isaga qaadayo adi shaqo kumalihi falakum waay <clears throat> masaaishaasna isaga xataa inuusa qalad uga imaanin baa la arkaa haddii cinaad iyo madax adeyg iyo meesha marka una olin wacanhu radia allahu canhu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas qaala waxa uu yihi khayru nnaasi dadkuwa ugu badan oo linnaasi dadka loo soo bixiyaa tihiin ya-tuuna bihim way la imaanayaan dadkiibay la imaanayaan fi salaasili xaal ay yihiin silsilado iyagoo ku dhex jira dadku fi salaasili silsiladu xaal ay fii acnaaqihim ay yihiin luqumahooda xataa yadkhuluu intay ka galaan fi lislaami islaamka ay kasoo galaan yani ummatu muxamed waxaa laleeyahy ummadaha idinkaa ugu fiican sababta waa maxay dadkii ayaad dadkii ayaad markaa iyagoo silsilado ku xirxiran ayaad soo qabanaysaan jihaadkii aad soo qabanaysaan way islaama ayaad dadki aad soo qabateen iyaguna marka waa dadaalayaan jannaday galayan marka dadka idinkaa ummadaha adduunka ku nool idinkaa u fiican mara idinkaa u fiican sababtaa ugu fiicantihiinna maslaxadooda ayaa ku qasbaysaan ayb ninkaan xoog ayaa lagu soo qabanaya isagoo xirxiran dhibaat dhibsanaayo markii dambe islaamkii wuu fahmayaa waa gelayaa jannadiibuu saa kusoo gala waa lasoo qasbay marka ummadda marka ummadda ugu nacsiga badan waa ummadaha oo dadka ayay markaa khayr u yihiin wacanhu can nabiyi sal allahu alayh waali wasalama qaal cajib allahu ilaahay wuxuu la yaabay casa wajalla min qowmin qolo yadkhuluuna aljannata jannada galayaan fi salaasili silsilada xaal ay korkooda ay yihiin rawaahuma albukhaariyu baa labada xadiidba wariyay macnaahu yusaruuna waa la qafaalayaa wayuqayaduuna waana la xirxirayaa uma yuslimuuna waa islaamayaan kadib fayadkhuluuna aljannata bay gelayaan marka meesha cajiballahu uu leeyahy ilaahay waa la yaabayna cajabka ilaahay anagama naqaano kayfiyadiisa iqaabkiisa sida uu yahay sidiisaan u rubaynaynaa leysa kamidlihi shay-in wahuwa samiicu lbasiir wacanhu can inabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal axabu lbilaadi bilaadata loogu jacaylka badan yahay ilallahi alla agtiisa masaajiduhaa waaye waa masaajideedii o dhan wa abqadu lbilaadi bilaad midda loogu nacay badan yahay ilallaahi alla xaggiisana aswaaquhaa weeyaan suuqeedii rawaahu muslimuun sababta marka suuqeeda loo nacay waa maxay dunuubtii dhammayd khiyaanada beenta xanta kulli meesha lagu sameeyo masaajidana dadku maxay usoo galaan cibaaday usoo galaan dhulka ilaahay meesha ugu fiican oo alla agtiisa loogu jacayl badaya masaajida marka meelahaas qof inuu ku dadaalo ou laasimo suuqana ou yaraysto ilaa inuu dhanka leeyahay maaha rawaahu muslimu muslim baa wariyey wacan salmaan alfarisiyi radia allaahu canhu min qowlihi laa takuunanna in istadacta awala man yadkhulu suuq laa takuunanna ha ahaanin in istadacta haddii aad awoodi kartid awala man qofkan ugu horeeya oo yadkhulu galaayo assuuqa qofka ugu horreeya suuqa galaayo haddaad awooddo ha ahaanin walaa aakhira man qofkan ugu dambeeyana ha noqonin yakhruju minhaa suuqi kasoo baxaayo kan ugu dambeeya kasoo baxana ha noqonin fa inahaa maxaa yeelay suuqyadu iyadu macrakatu shaydaani shaydaanka meesha waxaa weyaan uu ku dagaalamo wa bihaa suuqyada dhexdeeda ayaana yansubu ou taagaa raayatahu calankiisa bandiiradiisa meeshuu ka taagtaa calankiisa marka waxaa dagaal loogu shabahay waxa ka dhacaayo oo anwaacul baatil ah sida ay u badan yihiin darteed waay rawaahu muslimun haakadaa buu u wariyey warawaahu lbarqaaniyuna waa wariyey fii saxiixihi buu ku wariyey can salmaana qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa takun ha ahaanin awala man qofkan ugu horeeya oo yadkhulu suuqa suuqa galaayo walaa aakhira manna ha noqonin yakhruju ka baxaaya minha suuqi fiiha suuqyada dhexdeeda ayaa baada shaydaanu shaydaanka uu ku ukumeeyey wa faraqa uu ku boojaaleeyey oo ukumihiisa ku dilacsaday marka suuqu saas mana laga maarmo qofka inuu galo wax kasoo gatay waaleeyahy wacan caasimin alaxwal can cabdillaahi bni sarjis radia allahu canhu qaala qultu lirasuuli illahi sal l salam nabigi baa wuxuu ku iri yaa rasuulallah rasuulka ilaahay gafara allaahu laka ilaahay waa kuu dembi dhaafay adiga qaala waxa uu yihi nabigiina walaka adna ilaahay waa kuu dembi dhaafay qaala caasimun caasim waxa uu yidhi faqultu lahu waxaan ku iri astakfara laka rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama nabiga makuu dembi dhaaf weydiiyey qaala waxa uu yidhi nacam haa haa buu yidhi waa ii dembi dhaaf weydiiye dembigeyga inuu ilaahay dhaafo ayuu ii weydiiyey walaka adiga caasim ana waa kuu dembi dhaaf weydiiyey nabiga sal l slam uma talaa hadihi alaayata ayuu akriyay wastakfir lidembika walilmu'miniina waalmu'minaati nabigu waaba la amray dembigaaga ilaahay kaga dembi dhaaf dalbo muminiintana u dembi dhaaf dalab naagaha muminaadkana u dembi dhaaf dalab adna muminiintaasa ku jirtaa ayuu ka wadaa marka adna waa kuu dembi dhaaf dalbay rasuulka rawaahu muslimun muslim baa wariye xadiidka wacan abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam nabigu waxa uu yihi ina mimaa kii adraka annaasu dadka ay gaareen oy haleeleen min kalaami nubuwati nebinimada warkeedana xaal uu ka ahaaday al-uulaa nebinimadii horeysay waxaa weeyaan idaa lam tastaxi haddii aadan si riiganaynin oo aadan xishoonaynin fasnac samey maashiita waxaad doonta rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriye haddaadan xishoonaynin wax allaala waxaad doonta samey inay u bannaan tahay ma aha waa tahdiid laakiin waxaad doonta samey waad la kulmi doontaayo saasaa ku jirta amaga waaba khabar oo amrun bimacna alkhabar waayo ninkii aan xishoonaynin waxuu rabou sameeyaa ninka ada uu ka tago wax alaale ah waxuu doono iska sameynaya rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey xishoodka ayuu tilmaama marka xadiidka qofku marka inuu xishoodkiisii uu aada ugu dadaalo xishoodka waayo allana ka xishoodo bani aadamkana uu ka xishoodo sida alla oo uga xishoonayana waxay tahay inuu soo xaadirsado sida alla ugu naxariistay oo nicmada alla oo dhinac walba ay uga taallo haddana isagii aa arkaysid inuu ka cararayo alle subxaanahu wa tacaala oo aan cibaadadii alle iyo waxyaabahaas dhan uu ka gaabinaayo waa xishoonaysaa marka hadda arag axad adna kuun isagana kuu nicmaynaya adna aa ka cararaysa ood shaydaan iyo cadowgaagi uga ordaysid waa xishood bay arrintaa leedahay cadamada iyo weyninka alle ahad sidaa u weyn oo ciqaabkiisu sidaas yahay inaad kula dhiirato yani macsi xishood inay keento haakada xishoodka alla laga xishoodana waxaa a ah jirka in la ilaaliyo sida nabiga sal l slam madaxa iyo waxa ku dhex jiro caloosha iyo waxa ay koobtay farjigii la ilaaliyo xubnahaaga inaa ilaalisa wacan ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yiri awalu maa shaykan ugu horeeya oo oh, yuqdaa la xukumaayo bayna annaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fi dimaa-i weyaan dhiigagii muttafaqun caleyhi shayga ugu horeeya oo dadka dhexdooda qiyaamaha lagu xukumaayo waa dhiigaga oo marka see waayo marka macnaha maxaa laga wadaa waxa ah, weeyaan waxa ugu horeeya qofka laga xisaabayo xuquuqda bani aadamkana ku saabsan waa dhiig horta dhiigaa laga bilaaba haddaa dhiig ka badbaadin maal ayaa markaas la aada iyo cirdi iyo waxyaabahaas xuquuqda allana maxaa ugu horeeya wax layska xisaabo salaada tawxiidka kabacdi salaada ugu horeyso marka labada xadiid xadiidka dhahay salaada u horeysa iyo dhiigga u horeya isma isdiidayaan xadiidkan marka waxaa weeyaan wixii ku saabsan bani aadamka ka dhex maray kaas kalena waa cibaadaadka ayb marka salaadan in aada loogu dadaalo layskana ilaaliyo eh, dadka in la dulmiyo qofka intuu dulmi buuxsada dhabarkiisa kun qof iyo malaayiin qof haday waa fiicnay waa fiicnaay waa fiicnaay ay yidhaahdaan ku fiicnaan maayo saasna ilaahay subxaana watacaala qofkii aada maalin dhiig ka keentay dhiiggiisa waxaa wey waa lagu su-aala sidaa darteed dadka dadka dilo oo kasta u dilo inay towbo leeyihiin iyo inaynan tawbo lahayn waa laysku khilaafa xataa muttafaqu caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyeen wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxa ay tiri qaala rasuulullaahi sala allahu caleyh waalihi wasalam rasuulku waxau yihi khuliqat ilmalaa-ikatu malaa-igtii waa la abuuray min nuurin baa laga abuuray nuur wa khuliqa aljaannu jinnigiina waa la abuuray min maarijin olol ayaa laga abuurayo min naarin dab ah dabka ahaaday wa khuliqa aadamu aadamna waa la abuuray mimaa kiibaa laga abuuray xaggiisa sifa lakum la idiin tilmaamay waxayna idin tilmaamay maxay ahayn min diinin dhoogaa laga abuuray waid qaala rabuka lilmalaaikati innii khaaliqun basharan min tiin dhoobadii waa tasoo martay iyadoo weliba heerar kale soo martay ayb maray buda iska ahayd mar biyo lagu inta lagu daray la qooyey oo ay noqotay marka min xama in masnuun mar ay qalashay oo jilay oo kale ay noqotay dhow dhow dhow dhow leyna oo markaa min salsaalin kalfakhaar rawaahu muslimu muslim baa xadiidka wariyey wacanhaa qaalad waxa ay tiri caaisha kaana khuluqu nabiyillaahi illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama nabiga ilaahay dabeecadiisu waxay ahayd alqur'aana qur-aanku ahaa rawaahu muslimun fii jumlati xadiidin dawiilin xadiid dheer dhexdiisa xaal oo ku sugnaa marka dabeecadda nabiga qur-aankay ahayd maxaa laga wadaa qur-aanku ku dhaqmi jiray qur-aanka ku yaala unbaa nabiga dabeecad u ahaa oo uu ku dhaqmi jiray wa canhaa qaalad qaala marka qur-aanka in lagu dhaqmo sidaasaa nabigana loogu dayan karaa ayb wacanhaa qaalat qaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi waalihi wasalama man axaba qofkii jeclaystay liqaa allahi ilaahay la kulankiisa axaba allahu ilaahay wuxuu jeclaystaa liqaahu isagana la kulankiisa waman kariha qofkii nacay liqaa allahi ilaahay la kulankiisa kariha allaahu allana wuxuu nacay oo u nacaa liqaa'ahu qofkaa la kulankiisa qofki ilaahay inuu la kulmo jeclaadana allana inuu la kulmo u jeclaanaya qofki ilaahay inuu la kulmo nacana allana wuxuu nacayaa inuu la kulmo faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow akaraahiyatu lmowti geerida nacaybkeeda miyaa rasuulka ilaahay fa kullunaa hadday sidaa tahay dhammaanteen nakrahu waa nacaynaa almowta geeri caaisha marka waxay tiri haddii qofkii alla la kulankiisa inuu alla la kulmo naco allana waa nacayaa inuu la kulmo qofkii geeri naca maa laga wadaaytay ila daa geeriyoota alla la kulmay moogta qofki marka geerida nacaya alla la kulankiisao naca saasaa uga soo baxday ishkaalaa marka meesha yimid waa su-aashay marka caaisha dhammaantan geerida waa nacaynahay qaala nabigu wuxuu yihi laysa kadalika sidaadaasoo kale ma aha walaakina almu'mina mu'minka idaa bushira haddii loogu bishaareeyo biraxmatillaahi ilaahi naxariistiisa wa ridwaanihi ridihiisa wa jannatihi jannadiisa loogu bishaareeyo axaba liqaa allaahi buu jeclaysanayaa la kulanka alleh fa axaba allaahu allana wuxuu jeclaanayaa liqaa'ahu la kulankiisa wa in alkaafira gaalka idaa bushira haddii loogu bishaareeyo bicadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa iyo wa sakhatihi caradiisa kariha liqaa allaahi alla kulanka allou nacayaa wa kariha wuxuu nacayaa allaahu allana liqaa'ahu qofka alla kulankiisana waahu muslimun arrinta markaad noo sheeg geeri inaad necab tahay arinta marka aada nooshaha inaad geeri nacdo ma aha waxa laga hadlaya ee waxay tahay qofka muminka markuu sakaraadka saaran yahay waa loo bishaareyna in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaaikatu an laa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun markay timaado oo ah, sidaas malaa-igtu ay ugu bishaarayso inuu dhinto jeclaysanaya marka oo alla la kulmo kan kalena markii malaa-igtii ay garaacayo walow taraa idi eh, daalimuuna eh, fii qamaraati lmowti walmalaa-ikatu baasituu aydiihim marka malaa-igtu ay ku fidsanayso oo akhrijuu anfusakum alyowma tujzawna cadaaba alhuni bimaa kuntum taquuluuna cala allahi gayra alxaqi wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun marka la la dhahaayo wau nacayaa marka inuu dhinto oo alla la kulmo cadaabkii baa ilaa la tusayaayb marka sidaasaa macnuhu uu yahay e qofkii geeri nacab ilaahay inuu la kulmo u necab yahay maaha ee arrinku waxaa weyaan marka nafta layska qaadayo oo marka nafta layska qaadayo muminku wuxuu jeclaanaya inuu alla la kulmo ilaa khayr iyo nicma iyo bishaara la tusay kan kalena waa nacayaa rawaahu muslimu waan um lmuminiina safiyata binti xuyayin radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana nabiyu sal allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu ahaa muctakifan mid ictikaafsan masaajidka ku ictikaafsan faataytuhu waan u imid asuuruhu xaal aan booqanayo leylan xilli habeen ah fa xadadtuhu waan la sheekaystay uma qumtu waan kacay lianqalibasaan u noqdo oon u gadoomo gurigeyga ugu laabto fa qaama macii waa ila soo istaagay ayb uu soo istaago waa soo socday macii aniga la jirkayga liyaqlibanii si uu ii sagootiyo oo uu ii gadoomiyo fa mara rajulaani laba nin ayaa soo maray min al ansaari ansaarta ka a falamaa ra-ayaa markay arkeen annabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigii markay arkeen oo haween la socdo asraca socodkiibay boobeen faqaala sala allahu calayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi calaa rislikumaa tartiibtiin war xasiloonidiina iska ogaada inahaa iyadu safiyatu bintu xuyayin weyaan xaaskeyga waayuu safiya faqaalaa waxay yidhaahdeen subxaan allah yaa rasuul allah ilaahan nasahaynaa rasuulka ilaahayo yacni inaan adiga kuu malayno xumaan naagu la socdaa xumaan marka aan kaaga aan kuu malayno ayaan ayaan ah, inaan taa ilaahay waa kaan nasahan yahay yani allah nasahan anaga miyaa kuu malaynayno faqaala waxau yihi nabiga ina shaydaana shaydaanka yejrii wou soconayaa min ibni aadama bani aadamka ma jira dami dhiigga meesha uu ku socdo ayuu ku socdaa wa inii aniguna khashiitu waxaan ka cabsaday an yaqdifa inuu tuuro fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda sharan inuu ku tuuro sharti marka waa maxay ow qaala ama shay-an wax inuu ku tuuro sharti waa maxay inuu is yiraado waa kaas rasuulkii waxbuu idinka celinaa isagana naagoo la socdaa hadhow marka nebiga haddii waxaa lagu tuhmo oo qof mu'mina nebiga oo waxaas tuhunkaa u qaado naagtuu ku gelayaanu ku halaagsamayoo rubamaan inuu ku gaaloobaaba la arkaarasuulka ilaahay ninkii marka eh, wax u nisbeeya foolxun xadiidkan marka macno kalena waa wataa dhowr macnoo wataa macno waxaa weeyaan ina shaydaana yajrii min ibni aadama majra dami ilaahay awooddaasuu siiyey shaydaanka qofku wuxuu ka xulaa dhiigga xidadada dhiigga halkaasuu fariisana qalbiga doo fariista marka khatar waa waswaas iyo dhibaato keenaa waa in mar walba qofka marka adkaartii uu ku dadaalo shaydaan isaga celiyo ayb waxaa kaloo meesha ku jirta qof ishubo inuunan jirin oo dadkan saxaabada markay saa yidhaahdeen nebigu wuxuu yidhi maya shaydaan inuu wax idin qalbigiina ku tuuraa dhici karto dad hadda marka waxaa arkay aniga war ani waa fiicananfiicananhay waxaasoo kale kuma baadiyoobiyu kuleeya waxaas ani nin weynaan ahay intaas diin kusoo jira waa fahma inay qalad yihiin maya shubuhaadka iyo waxyaabaha shahawaadka iyo waxaa laga yaabaa inaad sabar u yeelo weyso walidaalika marka inaa u banbaxda maaha fidnada iyo markay jirto rasuulka in loo banbaxo waa diiday man istashrafa lahaa tastashrifu ninkii iyada istustuso dhab waa ka kormare marka fidnada inaad u tacarudan shahwada sidoo kale salafkii qaarkood baa waxay dhihi jireen alquluubu daciifatun walahwaau khataafatun quluubtuna waa daciif ahwaadana dadka waa soo jijiido og tahay marka weligaa naftaadana xuntaa isku hallaynin ilaahay in markaa in lagu tiirsanaado allahuma yaa muqalib alquluubi allahuma yaa muqalib alquluubi habit qalbii calaa diinik in la dhaho ee adiga aadan marka isku hadlay saa aada yeelin saxaabaduna marka waa sidaasay ahaayeen cabdullahi bni mascuud baa waxaa laga wariyey inuu aada yani haween oo la khalwoodo aada iyo aada ula weyneed iyo cacdaa ibn abi rabaax waxay dhihi jireen naag madow oo cajuuso ah qol inaan kula khalwoodo waa ka cabsana baytulmaal dhan loo ahay karamarka khatar waa haddana dad waxaa arkeen wax ayba cabsidaas waxaa keenaysa cilmiga masalada saddexaad iyaduna waxay tahay xadiidka ku jirto qofka haddii uu arko eh, haddii isaga lagu arko shay u bannaan laakiin dadka qaar ay u arki karaan wax xun ama dembi iyo wax shar ay ka ictiqaadi karaan inuu ka baabi'iyaa la rabaa ictiqaadkaas xunka ah ou ka hortago uu yidhaahdo war waxaan aniga ii bannaan yihiin waxaas iyo waxaasna waa ogaada ayb inuu dhaho maa maxaa iga gala ani waxuu rabaa aaminaan dadka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay marka calaa rislikuma inahaa safiya waayuleeyahy iyaga qalbigooda ayuu saafi ka dhigaa oo nadiifina adigana marka hadduu qof kugu arko wax uu isdhihi karo war ninka hebel ah meeshaas u taagnay maanta maxaa meeshaas istaajiyay meel xun waaye inaad tiraa war adig meeshaas waxaas waxaasaan u istaagay oo ii bannaan ee si kale ha ii arkin isagiina marka danigii baa ka badbaadinaysa adigana in lagu tuhmaysto laasyamaa qofka hadduu yahay qof bulshada magac kuleh oo diinta yani dacwada iyo khayrka iyo magac kuleh haddii uu yahay kumaba sii jiro waan abilfadli alcabaas bni cabdilmualib radi allahu canhu qaal shahidtu maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaan la xaadiray yowma xunayn maalintii xunayn falazimtu waan laazimay ana aniga iyo abuu sufyaana bnu lxaarith bni cabdilmualib ayb waan laazimnay rasuul allahi sal l slam ayaan laazimnay oon la joognay falam nufaariqhu ma aanan faaruqin warasuulullahina sala allahu alayh waali wasalam rasuulkana calaa baqlatin baqal korkeed uu yahay lahu isaga u sugnaatay baydaaa baqashaasoo baydaaa cad falama iltaqa almuslimuuna muslimiintii markay kulmeen iyo walmushrikuuna gaaladii walla lmuslimuuna muslimiintii waa jeedsadeen mudbiriina iyagoo cararayo dabada ay jeediyeen muslimiintii sababkuna marka waxay yidhaahdeen tiradoodii intay ka yaabeen bay waxay dheen maanta tiro yaraan inaan nalooga adkaanaynin rucbi baan ilaahay geliyey lama rabin marka sidaas waa inay alla ku kalsoonaadaan ayagoo saddex boqoloo nina kun qofay ka raayeen ka adkaadeen marka tiro maa wax u taraysayna alla kaalmadiis tiibay wax yar iloobeen marka dersi a looga dhigay marka waxaas dhowaa dersi laqad nasarakum allahu fii mawaatina kahiiratin wayowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shayan wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat uma wallaytum mudbiriin waa marka waayahay fadafiqa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkii alla wuxuu guda galay yarkudu inuu ordaayo baqlatahu baqashiisa inuu markaasi gulfinaayo qibala alkufaari gaalada xaggooda inuu u gulfinaayo uu orodsiinaayo wa ana aniguna aakhidun aan ahay mid hayo bilijaami baqlati rasuulillahi sal l salam rasuulka baqashiisii lijaamkeeda aan haayo buu yihi cabaas bn cabdilmuqalib akufuhaa aan celinaayo iraadata allaa tusrica doonis aan doonayo darteed allaa tusrica inaynan degdegin rasuulka dhowr baa hareen marka nabiga marka baqashiisii gaalada kusii hor si uu ula dagaalo <coughs> markaasu cabaasna wuxuu leeyahay lijaamkeedaan hayaa si aynan aada ugu roorin aynan ugu degdegin iraadata marka waa mafcuulu liajlihi waxaan u hayaa doonis aan doonayo markaas allaa tusrica inaynan degdegin waa abuu sufyaan abuu sufyaanna abuu sufyaan bnu lxaari abuu sufyaana bnu lxaarisi bn cabdilmualib waaye abuu sufyaan bnu xarbin abuu sufyaana bnu xarbin ma aha wa abuu sufyaan abuu sufyaanna aakhidun ou yahay mid ku dhegan birikaabi rasuuli rasuulillaahi sala allahu caleyh ali wasalam rasuulka koorihiisii faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi ey cabaasu yani yaa cabaasu ey waa yaa naadi asxaaba samurati qurac dad asxaabtiisii u dhawaaq samurada marka waa geed qurac oo kale naadi dhawaaq yaa asxaaba samurati naadi dhawaaq naadi dhawaaq buu yihi asxaaba samuurati u dhawaaq qaala alcabaasu waxauu yidhi wakaana rajulan ninbuu ahaa sayitan yani cod dheer buu ahaaye faqultu waxaan idhi buu yidhi cabaas biaclaa sawtii codkeyga kan ugu sarreeya anoo ku dheehan ayna asxaabu samurati aawe fa wallaahi baan ku dhaartay lakaana cadfatahum fa baan ku dhaartay laka ana cadfatahum soo laabadkoodii waaba isaga oo xiina samicuu markay maqleen sawtii codkeyga cadfatulbaqari fa wallaahi baan ku dhaartee laka lakaana cadfatahum yacni beerjileecooda xiina samicuu markay maqleen sawtii codkeyga waaba isaga oo cadfatulbaqari sici beerjileeciisoo kale la too ah calaa awlaadiha ilmaheeda ay u beerjilcayso sida ay ugu soo laabmayso oo ay ugu jilcayso oo ay ugu yacnii naxariis iyo waxa ay uga raadsanayso saasoo kale ahaafaqaaluu waxay yidhahdeen yaa labeyka yaa labeyka ayay yiahdeen ku ajiibna oo ku ajiibna oo ku ajiibna marka cadfada marka waa kalgacaylka iyo jilaaca faqtataluu way dagaalameen faqtataluu lkufaara bay la dagaalameen ya faqtataluu way dagaalameen hum iyaga iyo walkufaaru gaaladii waddacwatu fi lansaari yaquuluuna wadacwatu dacwada fi lansaar ansaar dhexdeeda yaquuluuna waxay dhahayeen yaa macshar alansaar yaa macshar alansaar ayay ahayd wdacwatu yeeristu fil ansaari ansaar dhexdeeda yaquuluuna waxay dhahayeen yaa macshar alansaar yaa macshar alansaar uma qusirat dacwatu yeeristii waxaa lagu gaabiyey marka calaa bani alxaaris bni alkhasraj fanadara qoladaas haddana gaar loola hadlay fanadara rasuululahi sal l slam nabiga wuu eegay wahuwa calaa baqlatihi sawa baqashiisii korkeeda ah kalmutadaawili calayha midkii kalmutadaawili mid kor isdheeraynayo caleyha iyada korkeeda isu dheeraynayo ilaa qitaalihim iyaga dagaalkooda faqaala waxau yihi haada kani xiina goortii weyaan xamiya alwatiisu dagaalkii uu ku lulaaday uma aqada rasuulu lahi sal slam nabigu wuxuu qaatay xasayaatin quruurux faramaa bihina waa tuuray wujuuha alkufaari buu ku tuuray gaalada wejiyaalkooda uma qaala waxau yihi inhazimuu jaba warabbi lkacbati kacbada rabbigeedan ku dhaartay warabbi muxamedin muxamed rabbigiisaan ku dhaartay uma qaala waxau yihi inhazamuu way jabeen dhahaa inhazamuu way jabeen wa rabbi muxamedin baan ku dhaartay fadahabtu waan tegay anduru anoo fiirinayo faida alqitaalu dagaalku hab isaga oo calaa hay-atihi hay-adiisii afiima ah araa waxaan arkayo fa wallaahi baan ku dhaartay maa huwa ma ahanin isagu shanigu ilaa an ramaahum inuu ku tuuro bixasaatihi dhagaxdiisii bixasayaatihi quruurxeediisii famaa siltu ma aanan ka zuulin araa inaan arkayo xaddahum seeftoodii kaliilan inuu daciifay ama xooggoodii inuu daciifa wa amrahum arrinkoodana mudbiran inuu yahay mid sii daba jeediyey rawaahu muslimun muslim baa weriye alwaiisu attanuuru xiina xamiya alwaiisu tinaarkii marku huray oo kululaaday hadda tinaarka dagaalkaa laga wadaa wa macnaahu ishtadat ilxarbu dagaalkii ou darnaaday wa qowluhu xaddahum uu yiri huwa bilxaa-il muhmalati way ay basahum baaskoodii weeyaan shidadoodiina famaa ziltu kama aanan zuulin araa inaan arkay xaddahum baaskoodii kaliilan daciif inuu noqdo waayahay wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ayuha nnaas dadow in allaha dayibun alla waa mid dayiba tilmaamihiisa wanaagsan afcaashiisa wanaagsan laa yaqbalu ma aqbalay ilaa dayiban unbuu aqbalaa wax wanaagsan wa in allaha allana amara almu'miniina mu'miniintii wuxuu faray bimaa buu faray kii amara bihi uu faray almursaliina rasusha faqaala tacaala waxa uu yihi alleh yaa ayuha rusulu rusulay kuluu cuna min aayibaati xalaasha xaggeeda wax ka cuna wacmaluu sameeya saalixan waqaala tacaala alla waxau yihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinay kuluu cuna min ayibaati maa kii xalaashiisa wax ka cuna rasaqnaakum aan idin arsuqnay uma dakara rajula ninkii ayuu sheegay yudiilu dheereynaya asafara safarka ashcaha xaal uu yahay midkii basaasan aqbara xaal uu yahay mid boor badan boorleh yamudu yadayhi gacmihiisii ayuu taagayaa ila samaai samada xaggeeda yaquulu yacni wuxuu dhahayaabaa u qadaranayaa rabbi yaa rabbi rabbigeeyow rabbigeeyow wamaccamuhu xaraamun walxaal madcamuhu waxa uu cunayana xaraamun ay tahay wamashrabuhu waxa uu cabayana xaraamun ay tahay waqudiya lagu soo koriyey oo lagu barbaariyey lagu nafaqeeyey bilxaraami xaaraanti fa anaa kayfa sideebaa yustajaabu lidalika kaagaasi loo ajiibayaa rawaahu muslimun muslim baa wariyey waayahay kaasi see loo ajiibaa buu yidhi xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa in xalaasha lagu dadaalo si ducadii qofka looga aqbalo xalaasha oo la raadiyana daacaadka kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay mar waxaa la wariyey sacd bn abi waqaas inuu nabiga ku yidhi nabiga inuu sacad ku yiri haddii aad tahay haddii aad rabtid in ducadaada la aqbalo atib madcamaka waxaa cunaysa hagaaji xalaal ka dhig oo kama qaano sidaasaa la wariyey wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam halaaatun saddex laa yukalimuhum allahu ilaahi lama hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim dembigana kama dahiro walaa yanduru ilayhim ma fiirinayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinayo shaykhun oday zaanin oo zaani ah in oday oo da inta noqdo haddana gabdhihii ka daba ordayo oo isaga marka shahwadii dhallinyaranimo waa kasoo baxay waa shumi iyo baas iyo shar ku jirta darteed inuu isagoo shahwadiisii saas tahay waxaasna uu sameynaya markau dhallinyaraa balka waran soo ahaa wamelikun boqor kadaabun been badan ah nin madaxweyne ama ah boqoroo been badan maxaa isaga iyago ka cabsanaa dadoo ka baqa male muxuu been maxaa beenta ku wataa haddii marka isagoo madaxweyneha ah uu kadaab noqday isagoo shacaba maxaad umalaynay marka waa daran tahay wa wacaa'ilun mid faqiiran waxba haysaninoo mustakbirun isla weyn haddana qofkii xoola haysta iyo waa laga yaabaaba wax uu iskula weynaadu haystaa midaan haysaninba ka waran xoolihii muxuu iskula weynaanay rawaahu muslimun caayilka mustakbirkan warka waxaa qof dadka qaarkood waa inuu guursadoo kaleu rabaa wax uusan haysanin ama wax uunan ogeyn wax uunan lahayn ayuu aruuriskooda iyo ku dadaalayaa ku dadaalayaa ku dadaalayaa ama yani wax aanu haysanin u rabaa inuu isku qurqurxiyo dadow kasoo qaadaya kanoo kasoo qaaday kanoo kasoo qaaday midkan waa ka deynsaday cimrigiisa marka deyngudidow ku jira maxaa ku wata marka isaga waaba tabartiisa mska <clears throat> taagsada intaa kibir u yeelaya <clears throat> rawaahu <clears throat> muslimu muslim baa xadiidka wariyay alcaa'ilu alfaqiiru weyaan wacanhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam sayxaanu webiga sayxaan la yidhaha wajayxaanu iyo jayxaan sayxuun iyo jayxuunna waa la yidhaha waalfuraatu furaad iyo waniilu iyo niil kullun mid kastaa min anhaari iljannati jannada webiyaalkeedii waay oo jannada webiyaalkeedu alla ka yeelaya rawaahu muslimun wacanhu qaala akhada rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga wuxuu qabtay biyadii gacanteyda faqaala waxa uu yihi khalaqa allaahu turbata ilaahay ciidii buu abuuray yowma sabti wa khalaqa fiiha aljibaala buurihii buu abuuray yowma alaxad maalintii axad wa khalaqa ashajara geedihii buu abuuray yowma alithnayni wakhalaqa almakruuha waxa la naco ayuu abuuray yowma thulathaa'i maalinta talaadada wakhalaqa annuura iftiinkii buu abuuray yowma alarbicaa arbacada wabaha fiiha wuu ku firdhiyey addawaaba wixii dhulka ku kutubayay yowma alkhamiisi buu ku fidiyey dhulka korkiisa ku firdhiyey ku faafiyey wakhalaqa aadama aadamna wuu abuuray sala allahu calayhi wasalam bacda alcasri casrka kadib oo min yowmi aljumcati maalintii jumcada fii aakhiri alkhalqi makhluuqaadka ka ugu dambeeyey maciise saa ugu dambeeyey yan fii aakhiri alkhalqi maa ayb khalqiga kii ugu dambeeyey ayb fii aakhiri saacatin saacatan ugu dambeyso min annahaari maalinkii ah fii maa beyna alcasri ila alleyli casirka laga bilaabo ilaa habeenkii inta udhexaysa ayuu abuuray aadamna rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey xadiidkaana marka waa iska cadyahay wacan abi sulaymaana khaalid ibni lwaliid radia allaahu canhu qaal wuxuu laqad inqatacad waxaa go-ay fii yadii gacanteyda dhexdeeda waxaa ku go-ay yowma mu'tata maalintii mu'ta tiscatu asyaafin sagaal seef ayaa gacanteyda ku go-day seefihii baa ku jabay ku dhacday gacanteeday ku dhaceen sagaal seef famaa baqiya ma harin fii yadii gacanteeda ilaa safiixatun yamaaniyatun baa gacanteeda ku hartay rawaahu lbukhaariy ilaa safiixatu seef baa gacanteedii ku hartay yamaaniyatun yamaaniya loo nisbeeyey rawaahu lbukhaariy xadiidka bukhaari baa wariyey wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamedin